dadka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tume cayaar sharciheeda hooyada kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa talaado taarikhda waxay ku aaseysan tahay afarlabaatanka bisha oktoobar sannada qodobadaad barnaamijka kulanka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ruushka oo sheegay inay burburiyeen doomo doonayay inay markaa weeraro ka geystaan gacanka kremiya gaar ahaan dhanka badda waad maqli doontaan waxaan kaloo soo qaadan doonaa isbaanishka xukuumadda talada haysa oo isbaysyo la yeelanaysa qaar ka mid ah axsaabta siyaasadeed ee uu khilaafka kala dhexeeyey waad dhegeysan doontaan amiirka dalka qatar oo si adag uga hadlay burburinta iyo duqeymaha maamulka yuhuudda ku hayaan khaza iyo dadka rayidka ee falastiin ay ku leynayaan waxaad kaloo dhegeysan doontaan mareykanka oo sheegay in iiraan ay hub ku taageerayso maleeshiyaad ay sheegeen markaa inay qorsheynayaan inay weerar ka geystaan bariga dhexe fariisimaha israel iyo sidoo kale mareykankuba ay ku leeyihiin qodobadaasi kuwa nugu soo kordha xubnihii joogtadaha ah, warbixino gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee mar kale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka k n n Thank you. adigoon qamuum qandhayo bukaan qaabin umay quudhanaaqaloodaad miiga sida biciidka qudhaaciyo weeshada qalbiyo ay adigoon qamuum iyo qandhayo bukaan qaabin umay ka qaloodaad miiga sida biciidka qudhaaciyo wixshada qalbiyo ay eegaayaha qabowgii qaarqaaraaya milicdiidiidaayaha qabowgii qaarqaaraaya milicdii qaarsanaya hawlaha

abatimaylugooyaaga cashaarad ugujiadigoo quriyo maan unsuroodaniyo haliis ilaaya gooto timaylugo yaada ashaarad ugu jirokastoodi qab way tahay qaadanayana casnimo inkastoodi qab way tahay qaadanayana casnimo qalanbaawinima waayo qalanbaaweynimaadio lagaaga magaaga dheerayheestii qooraansi ayaad waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta allah u raxmadee zahar axmed jaamac iyo axmed mooge liibaan eryada heestan waxaas kale abwaan maxamed aadan dacar laxanka waxaa saaray axmed nuur jaangow riwaayaddii bad badana bay qeyb ka ahayd waan heysii la qabtay kun sagaal boqol shan iyo noogu ahayd barnaamijka kulanka k nn oo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sanoo haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhanin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka k nn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn iyo sharafci heeda hooyaday timaha daabidka haa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subahu qaybaha hore ee barnaamijka kulanka ayaan gudagarana dhegeystayaal aynu ku bilowna xukuumadda soomaaliya waxay ku guuleysatay markaa in dad badan oo soomaaliyeed oo ku xirnaa kuna dhibaateysanaa xabsiyada dalka liibiya sanado badanna dalka ka maqnaa in dib loogu soo celiyo dalka oo ay juhdi badan gelisay markaa ergeyga u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya arrimaha qaxootiga iyo muhaajiriinta marin yaasiin ayaa warbaahinta la hadashay iyadoo sheegtay markaa siday ugu suura gashay iyo baroseesyadii kala duwanaa ay mareen in markaa la gaaro in la soo celiyo dadkan dibna lagu soo celiyo dalkoodii hooyo oo ay in muddo ah ka maqnaayeen waa tan maryan yaasiin oo ah ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha qaxootiga bismillahi raxmaan raxiim ah, maanta aada iyo aad ayaan waxaan ugu faraxsanahay in Ehm, dhalinyaro soomaali ku dhibaataysanaa libiya dalkoodii dib ugu soo noqdeen kana soo degay laba magaalo oo soomaaliya dhalinyaradaasoo muddo badan ku dhibaataysnaa dalka libiya duruufo badan soo maray ehm, had waxaa leh ilaahay subxaana wa ilaahay kadib madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shaqadan ii igmaday aniga iyo tiimkii la shaqeeyo wasaaradda iyo dhammaan xukuumadda um, dan qaran ugu horeeya ra-iisul wasaaraha iyo wasaarada wasaaradaha ka tirsan golaha wasiirada ee ugu horeyso wasaaradda arrimaha dibadda oo aada iyo aad aan iskala shaqeyno arrimahan maadaama wasaaradda arrimaha dibadda gaar ahaan safaaradaha ay yihiin hooygii ummadda soomaaliyeed ee soomaaliya banaankiisa ku yaalo marka mahad gaar waxaa leh ehm, wasiir huruuse wasiir ku-xigeenka wasiir dowlaha ehm, xogeeyaha joogya ee joogtaha iyo maxaa la dhahaa directorka waahda oan arrintan si gooni aan ugu ehm, wada shaqaynay eh, safaaradda dalka soomaaliya ee ku taalo magaalada tripoli oo mahad gaar aan uga noqayo arrintaanayto konsul safiya iyo xoghaye ibraahim maanta waxaa aragteen charter flight halkan kasoo degay dhalinyaro soomaaliyeed oo aada u faraxsan oo dhulkoodii hooyo maanta ku faraxsan inay kusoo noqdaan oo midka ugu horreeya dhulka shuumiye maanta marka waa arrin aada i aad qalbiga ku ah, qaboonisiinayso waxaa kaloo aada i aad loo baahan yahay in oo la fahmo sida shaqada waa shaqo aada u dhib badan waxay ka bilaabane safaaradda tripoli staafka aan sheegay markay aadayaan meelaha la yiraahdo detention center ama ah xarumo lagu haayo dadka soo galootiga ah oo aanan sharci la-aan liibiya ku joogo waana xero ay dadka aada ugu dhibaataysan yihiin marka xeryahaasay tagaan dadka soomaalida inta ku jira dhahaan liiska hale noo soo bixiyo dadkii ay la kulmaan ee la fadhiistaan dadkii weydiiyaan yaa raba inuu dalkiisa dib ugu noqdo taasi marka waxaa xigta process diiwaangelin ah roseeska diiwaangelinta waa intaas qof qofaa isdiiwaangelinayso waa dhalinyaro waxaa laga yaabaa inay doon bixi rabto markaas doontii Eh, iska raacaan oo proseska dhanba iska dhaafaan laakiin waa dadkii adiga ilaa iyo kuwa oo hadda matalan kuwii maanta kaleeto oo doorbiday ilaa iyo um, the last minute inay wadankooda usoo noqdaan oo maskaxdoodana waxba ka bedelin um, markuu proceska markuu sidaas yahay waxaa marka tan xigta waa qofkan in horta la hubiyo ma soomaaliya marka waa interview process uu maraa markay marka safaaradda xaqiijiso waxay u goynee waxaa la yiraahdo go home ama ah baas eh, dhulku gal oo oo adiga temporary ah wadankooda kusoo noqon karaan kadib processki waxaa bilaabanaya hay-adaha i o m iyo u n s c r oo ah labada hay-ad oo arintan ah, libia um, dadka laga soo noqayo ka caawiso ah, dowladda soomaaliya iyagoo um, maalgeliyaan midooda yurub oo aan mahad gaar ah halkan uga diraayo markaas proceskia bilaabmaayo marka waxaa laga yaabaa qofkii oo soo um, waxaan rabaa inay mujtamaca soomaaliya bulshada inay fahmaan shaqadan siday u socoto qofka waxaa laga yaabaa inuusan soo safri karin waxaa laga yaabaa intuu meeshii ah, magafo ku jiro qofki inuu xanuunsaday marka qofka inuusan safri karinba in qofka isbitaal la jiifiyo qof waxaa laga yaabaa isbitaal lix bil saddex bil ada intii uu ilaa qofkan kasoo bukaankan kasoo kabsanayo inuu diyaarad soo raaci karo markaase hadda i o m ayaan dhahnaa qofkaas hala noo daaweeyo waxaa dhan haloo suubiyo marka waxaa maanta qofka ugu yaraa soo noqna waa wiil yaro oo hal jir ah hal sano jira beybiga maasha allah marka qof walba procedurkiisuu leeyahay qof waxaa laga yaabaa inuusanbo maxaa la dhahaa daawadii kuli ay kusii dheeraato qof waxaa laga yaabaa asoo haddana go home wato haddana inay booliis qabtaan oo haddana mar labaad sentarka lagu noqo haddana safaaradda u tagto marka waa shaqo waa shaqo dhib badan oo gaar ahaan safaaradda maasha allah cunug waa fiican yahay inaan kusii dheeraado ma rabo waa fiican yahay reerkiisa maanta dib loogu soo noqay gurigiisuu joogay oo ah safaaradda ah, soomaaliya dalka tripoli muddo aaday bilooyin badan haddana maantana waa beebigeeniyo faraxsan oo noo soo noqay aaday aadaan ugu faraxsanahay gaar ahaan aniga iyo maxaa la dhahaa ayaan la biray oo aad aan oo staafkeyga oo halkan joogo waxaas kays maadaama ergeyga caruurteena aan nahay marka kayskaas si gaaran ah aan ula soconay marka marka qaarkood waxaa waaya qofkii markuu xanuunsan yahay saa u dhiirageliso video call ayaanli bebiga si fiican isku yaqaanay markaas video call kula hadli jiray marka waxaa qofkii marmarka qaarkood asoo isbitaal jooga laga yaabaa inuu dhaho safiiradaha laii waco ani meeshaan mala igaga tegay marka ma ahan shaqo oo aad dhehaysid maya aniga waxaan maogtahay waa maxaa la dhahaa qof staffan leeyahay qabo maya duu qofka maxaas mu soomaali ah dhaho ergeygaagan raba aniga inaan la hadlo i have to make sure inaan qofkaas waco codkaasaad maqlayseen waxay ahayd ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan arrimaha muhaajiriinta iyo qaxootiga maryan yaasiin oo uga warbixinaysa warbaahinta siday u suura gashay markaa in lasoo celiyo dad soomaaliyeed oo ku dhibaateysnaa kuna xirnaa xabsiyo ku yaala dalka liibiya sanado badanna dalkoodii hooye ka maqnaa markana qaar ka mid a ah dadkii la soo celiyey oo ay ku guuleysatay dowladdu in dalka dib lagu soo celiyo ayaa markii ay kasoo degeen garoonka diyaaradaha ee adancadda muqdisho waxay ka hadleen dareenkooda ku aadan iyo waxay kaga dhigan iyagoo oo sidoo kale u mahadceliyay celiyey soomaaliya oo dadaal farabadan gelisay sidii dadkan dhibaataysan lagu soo celin lahaa dalkoodii waa waxaan la soo koobi karin dareenkayga maanta waa farxaddii waa waxaan la soo koobi innaba caadi ahayn anigoo shan iyo toban sanno ka maqnaa dalkayga maantana aan si farxadle mataqaanaa uga soo degay elboorka muqdisho wallahi farxaddeeda maanta wax la soo koobi kara maaha wax maanta laga sheekeyn karna ma aha dhammaan dawladda waa u mahad celinaynaa waxaan kaloo si gaara ah ugu mahad celinayaa xafiiska gaarka ah ee maamaryam yaasiin ayadana si gaara ah baan ugu mahad celinaynaa maadaama ayadana soo noqodkeenna ay kaalin weyn ay ka qaadatay maasha allah baan leenahay dawladdeennu sidoo kale ayadana maasha allah baan leenahay maxaa yeele hadday dawladdeennu jirin maanta annaga mana jiri lahayn mana aana soo noqon lahaynba dee dalkan kuma aana soo noqon lahayn waxaan ahaan lahayn dee dadaan la aqoonba dee meelay ka yimaadeen iyo meel kaleba aan la aqoonba ahaan lahayn marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin shukri dowladdeena aada ugu faraxsanahay horumarkeeda guul baan leennahay ilaahay guulka ha u siyaadiyo guul baan leennahay guul dowladda jirow joog baan leennahay weligiinba ebedkiinba maasha allahu tabaarak shan iyo toban sanaan magaalada ka maqanahay haddana waxaan joogay libiya afar sanaan aan magaalo caasimadda libiya traabulis aan joogay wallahi caqabadooyin fara badan baa mataqaanaa kala soo kulmay waxaan ka doorbiday maanta dalkayga hooyo muqdisho wax ii dhaaman wallahi inaysan jirin intii iga dambaysay hadda libiya ku nool ama muqdisho ku nool ay rabtay inay baxdo ama inay sii socoto rabtana wallaahi aniga fikir ahaankayga waxaan kula talin lahaa insha allah hadduu ilaahay ka noqdo inay magaaladooda iska iimaansadaan magaaladooda wax u dhaantan inaysan jirin soo arkay aniga wallahi wax faa'iidaana inaysan ka horin baan u sheegayaa xataa ma sheegi kara xilliga diyaaradda aan ka soo degay maxaa yeele farxadda waxaaba igu dambaysay kursiga diyaaradda anigoo saaran ayada oo laygala hadlay sameecadda diyaaradda laygu yidhi muqdishay ka sii deganaysaa diyaaradda kadib ogaalkayga saasoo iiga tegay farxad la aweed wallaahi markaan ka soo degaya jaranjarta wallaahi tilaabteeda ma qiyaasneen wallaahi tilaabteeda ma qiyaasneen ilaah baa maqlaayo marka farxaddeyda maanta lama soo koobi karo alxamdulilaahi rabbialcaalamiin shukri aad iyo aad baa ugu mahad dowladdeenna weligeedii alleedna jiroo joog baan leenahay kaasina waxau ahaa mid ka mid ah dadkii dhallinyarada ahaa ee laga soo celiyey xabsiyada dalka liibiya oo ay ku dhibaateysnaayeen una mahad celinayay dowladda soomaaliya xilli uu ka hadlayay dareenkiisa markii uu kasoo degay garoonka aadan cadde markana saaxiib yaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii wax ka baro caalamka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan knn toddobaadkan waxaynu diiradda ku saari doonaa qaaradda aasiya waxaynu ka garanayno taariikh ahaan wariyeena burhaan diini ayaa la diyaar And now, the nations of the world. India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walbaa joogtaan kusoo dhowaada xubinta wax ka bara waddamada caalamka toddobaad walba xilligan oo kale ayaad ka dhegaysataan radio kulmiye toddobaadkana dhegaystayaal waxaan kaga hadli doonnaa xubinteenna qaaradda aasiya qaaradda aanu maanta ka hadlayna ee aasiya waa qaaradda adduunkan ugu dhulka weyn sidoo kalena waa tan ugu dadka badan aasiya waxa ay xuduud la leedahay qaaradaha afrika ee yurub sidoo kalena waxaa mara badaha badda cas badweynta hindiya basifika mediteraneumka badda madow badda kasbiyanka iyo bado kale sidoo kale qaaradda waxaa ku yaala ama mara wabiyo iyo harooyin waaweyn xuduudda afrika iyo aasiya u dhexaysa waa gacanka suweys taasoo ka dhigan in dalka masar uu yahay kan isku xira aasiya iyo afrika waxaana qaaradu ay ka kooban tahay afartan iyo sagaal waddan oo madax bannaan saddex wadan oo ka mid ah waddamadan waxay dhinacna ka yihiin qaaradda yurub tirada dadka qaaradda u dhashay waxay gaarayaan ku dhowaad afar dhibic bilyan oo ruux sida lagu sheegay tirakoob la sameeyay bishii sebteembar ee sanadkan taasoo ka dhigan in dadka adduunkan ku nool lixdan boqolkiiba ay qaaradda aasiya ka soo jeedaan dalka ugu dadka badan qaaradda aasiya ah waa shiinaha oo tirada dadkiisu ay gaarayaan in ka badan hal bilyan oo ruux waxaana ku xiga hindiya induneisiya ayaa kaalinta saddexaad ku jirta halka dalka bakistaanna uu yahay kan afraad ee qaaradda aasiya ah ugu dadka badan dalka ruushka oo sidoo kalena ka mid ah saddexda wadan ee dhanna yurub ka tirsan ayaa ah kan ugu dhulka weyn qaaradda aasiya waxaana ku xiga shiinaha hindiya kasakhistaan iyo sacuudiga wadamada dhanna aasiya ka ah dhanna afrika ka ah waxaa ka mid ah masar tunuisiya aljeeriya iyo morocco waxaa kaloo jira dalal loo yaqaana dunida carabta oo qaaradda ku yaala waana dawladaha carbeed buuraha himalaayo oo ah kuwa adduunka ugu dhaadheer ayaa qaaradda ku yaala waxayna xidhiirsan yihiin laga bilaabo neebool ilaa shiinaha qaaradda waxaa loo qaybiyaa shan qaybood oo kale ah bariga aasiya koonfurta aasiya koonfur bari aasiya bariga dhexe iyo bartamaha aasiya isla sidaas ayana dowladaha qaaraddu ay isugu xiran yihiin ururo ay ka mid yihiin ururka jaamacadda carabta iyo ururo kale ayaa qaaradda ka jira qaaradda aasiya waxaa soo maray maamullo kala duwan sida boqortooyadii ruushka oo ka talinaysay dhowr wadan oo qaaradda ku yaala qarnigii toddobiyo tobnaad boqortooyadii cusmaaniyiinta oo ka talinaysay bariga dhexe waqooyiga afrika iyo dalalka balkaniska qarnigii lixiyo tobnaad iyo boqortooyooyin kale dhacdooyinka la xasuusta waxaa ka mid ah ee ka dhacay qaaradda xasuuqii qaaradda ay ka geystay mangooliyiinta qarnigii saddexiyo tobnaad oo ay ku dileen in ka badan lixdan milyan oo ruux sidoo kale qaaradda waxaa ka dhacay dagaallo qaraar oo uu ka mid yahay dagaalkii carabta iyo yuhuudda dhex maray intii u dhexaysay sanadihii kun ilaa kunyosagaalboqolsagaaliafartankii kaas oo galaaftay nolosha askar badan dagaalkaas oo markala qarxay dhammaadkii lixdamaadkii ayaa waxaa guul ka gaaray ciidamadii yuhuudda waxaana dowladihii carabta laga qabsaday dhul badan oo ilaahi haatan gacanta israa'il ku jira dagaalkaas waxa uu bilowday markii ingiriisku uu dal yidhaahday israa'il uga dhawaaqay bariga dhexe gaar ahaana dhulkii falastiiniyiinta colaado kale oo ay ka mid yihiin dagaalkii sokeeye ee shiinaha dagaalkii ciraaq iyo iiraan kii ciraaq iyo kuweyt dagaalkii labada kuuriya dagaalkii fietnaam iyo dagaalo kale ayaa qaaradda ka dhacay hadda meelo ka mid a ah qaaradda weli colaad ayaa ka jirta waxaana ugu weyn dagaalka ka dhanka ah kooxda sheegatay khilaafada islaamka ee daacish oo ka aasaasan bariga dhexe iyo ka lagula jira ururka daalibaan oo isna ka socda waddanka afghanistan iyo dalka ay dariska yihiin ee bakistan xagga dhaqaalaha haddaan eegno qaaradda aasiya waxaa ku yaala wadamada dhaqaalaha adduunka ugu horeeya waxaana si gaara ah carabka lagu dhuftaa shiinaha jabaan hindiya ruushka turkiga iyo koonfurta kuuriya warbixin dhanka dhaqaalaha oo dhowaan la daabacay waxaa lagu sheegay in hong kong ay tahay halka shirkadaha adduunka ugu badan ay degan yihiin waxaana lagu qiyaasaa shirkadaha xarumaha ku leh hong kong lixdan iyo siddeed boqolkiiba shirkadaha adduunka oo dhan laga soo bilaabo dhamaadkii sanadkii sagaashamaadkii ilaa labada kun laga soo gaaro dhaqaalaha dhowr wadan oo qaarada ku yaala ayaa kor u kacayay wax ka badan boqolkiiba siddeed aasiya waa halka ay ku yaalaan dalalka hodanka ku ah khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka kuwaasoo u badan kuwa dunida carabta la yidhaahdo waxaana ka mid a ah qatar kuweyt sacuudiga baxrayn cumaan imaaraadka carabta kasakhistaan turkmenistaan iiraan iyo brunee wadanka dekadiisu adduunka ugu mashquulka badan tahay oo qaaradan ku yaala waxaa loo aqoonsan yahay singabuur hadda qaaradda waxaa ugu dhaqaalo badan shiinaha waxaana ku xiga hindiya turkiya iyo jabaan dadka arrimaha dhaqaalaha falanqeeya waxa ay sheegaan in dhaqaalaha qaaradda inta badan uu ku tiirsan yahay khayraadka dabiiciga ah sida shidaalka dahabka kalluunka dalagyada la beerto gaar ahaan bariiska dalxiiska iyo qalabka ay warshaduhu soo saaraan dalka ugu wax soo saarka badan waa jabaan oo soo saara baabuurta adduunka ugu badan iyo kuuriyada koonfureed oo iina soo saarta qalabka ugu badan elektroniga ee adduunka xilligan laga isticmaalo sanadkii labada kun iyo dadka taajiriinta ah ee lacagta badan haysta ee qaaradan u dhishay waxaa lagu qiyaasay in ka badan saddex milyan oo ruux xagga afafka haddii aan egnana qaaradda waxaa looga hadlaa luuqado badan waana qaaradda adduunka ugu luuqadaha badan tusaale waxaa loo soo qaataa lix boqol oo af oo looga hadlo waddanka induneisiya hindiya oo looga hadlo siddeed boqol oo luuqadood iyo weliba boqol luuqadood oo laga hadlo waddanka filibiin luuqadda ugu facaweynsa ee qaaradda looga hadlo waa afka carabiga oo dadka ku hadla ay gaarayaan laba boqol iyo toddobaatan milyan oo ruux xagga diimaha haddaan egnana dhulka qaaradda ay ku taallo waaba halka ay ku soo degeen diimaha samaawiga ah oo dhan waana halka ay ka soo baxeen ambayadii ilaahay u doortay inay koonkan xaqa u horseedaan waa halka ay ku yaallaan dhulka barakaysan islaamka sida magaalooyinka maka iyo madiino iyo masjidka al aqsa diinta islaamka ayaa ah tan ugu badan ee dadka qaaradda ku nool ay haystaan waxaana ku yaalla dalka adduunka ugu muslimiinta badan oo ah induneisiya in ka badan hal bilyan oo ruux oo muslimiina ah ayaa qaaradda ku nool waxaana dalalka ugu muslimiinta badan qaaradda ka mid ah induneisiya oo kaalinta koowaad ku jirta bakistan hindiya bangaladesh sacuudiga iiraan iyo turkiga sacuudigu waa halka ay ku yaallaan dhulka barakaysan ee laga soo saaray nebigeena moxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee oo ay sanad walba booqdaan malaayiin ruux oo muslimiina ah, halka dalka iiraan uu yahay halka shiicada ugu badan ay ku nooshahay dhowr waddan oo aasiya ku yaala sida hindiya ama dhulka hadda loo yaqaana bangaladesh waxa uu islaam ku gaaray intii uu noolaa nebigeena maxamed naxariisii nabadgelyo korkiisa aatee kadibna waxa ku faaftay khilaafooyinka islaamka ee isxigay masaajidda ugu faca ee qaaradda ku yaalla waxaa ka mid ah xaramka oo magaalada maka ku yaalla masjidul quba oo magaalada madiine ku yaalla iyo masjid al aqsa oo ku yaalla magaalada qudus ee dhulka falastiin dalka shiinaha waa meesha ugu badan ee muslimiinta lagu dhibaateeyo loomana ogola inay si xor u cibaadaystaan dalka labaadna waa baarma oo xataa muslimiinta dalkaasi loo diiday inay ku noolaadaan ama dhalasho qaataan dhaqanka marka la eegana dadka qaaradda ku nool waa ay kala dhaqan duwan yihiin waxaana isku dhaqan eeg hadba sida wadamada ay dadkoodu asal ahaan isku leeyihiin xagga raashinka ama cunnada haddaan eegnana cunnada ugu badan ee qaaradda laga cuno waa bariis hase ahaatee dalal badan ayay caado ka tahay in laga cuno hilbaha xawayaanka xalaasha ahayn sida eeyaha doofaarka bisadaha jirka ama dooliga iyo cayayaanka dalalka islaamka waxaa laga cunaa raashinka xalaasha ah cayaaraha haddaan egnana qaaradda dal walba oo ku yaalla waxa uu leeyahay kooxo cayaaro waxaase jiray xiriir qaaraddoo leedahay oo loo soo gaabiyo a f c ma jiro dal qaaradda ku yaalla oo weli ku guulaystay koob adduun hase ahaatee cayaartoyda kuuriyada koofureed ayaa heer wanaagsan ka gaaray cayaarihii adduunka ee sanadkii labada kun iyo labadii lagu qabtay waddankaasi koonfurta kuuriya iyo jabaan oo qaaradda ka wada tirsan cayaaro kale way ka mid yihiin ragbiga orodada feerka dabaasha fardafuulka iyo awrta la tartansiiyo ayaa qaaradan aad looga xiiseeyaa xubintii wax ka bara wadamada caalamka dhegeystayaal oo toddobaadkan aan qaaradda aasiya ku egnay intaasina joogto tan toddobaadka dambe nabadgelyo bulshadu ka weli barnaamijka kulankaa ah degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saxiibyal markan wasaaradda gaashaandhigga ee ruushku waxa ay sheegeen markaa inay ku guuleysteen inay burburiyaan ilaa saddex ka mid a ah doomaha si qarsoodiya markaa usoo galay badda loo yaqaano balaxi ama badda madow ee ku taala gacanka cremia waxaana doomaha ay inay weerar ka fuliyaan gacanka ayna weeraraan fariisimaha ruushku ay ku leeyihiin qeybo kamid ah marka la eego gobolkan cremia waana weerarkii markaa ugu dambeeyey oo ay qaadaan ruushku saacadihii u dambeeyey iyadoo welina ay soconayaan halkoodiin oo ka socdo dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrein waxaynu ku guuleysanay inaynu burburino doomo isku dayayay inay markaa ku garaacaan gantaalo deegaano ka mida ah gacanka ayaa lagu yiri in qoraal ay bartooda telegramka kusoo qoreen wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka sidoo kale waxay sheegeen in howlgalku uu ahaa mid ay ka warheleen arrimaha ku aadan in markaa aagga badda madow iyo dekada festival ay markaa ku sugan yihiin marka la eego markaasi doomo doonayay inay weerar ka fuliyaan qeybo ka mida ah gacanka krimiya dagaalka marka la eego badda madow ayaa ahaa muddooyinkii ugu dambeeyey ama bilooyinkii ugu mid sii xoogeysanayay oo u dhexeeyey ruushka iyo ukrein tan iyo waana weeraradii ugu badnaa tan iyo laba markii gobolkan kremia ay ruushku ka jareen ukrein lana wareegeen bishii sebtembar xukuumadda kiyef ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu burburiyey markaasi marka la eego dekedda sevastopol iyadoo sidoo kale ay markaa burburiyeen goobo kale oo badan oo u dhow marka la eego goobaha ay markaa ku sugan yihiin ciidamada militariga ee wadankaasi ruushka ficilada ukrein iyo weerara ay qaadayaan waxay u muuqdaan kuwo markaa ay doonan ku waxyeeleeyaan ruushka si markaa ay usoo usoo ceshtaan awooddooda ku aadan in dhulka laga haysto ayuu yiri mid ka mid ah falanqeeyaasha markaa yukrainiyiinta oo la hadlayay warbaahinta aljaziira waxa uunu intaa ku daray inay muhiim tahay in mar waliba yukrainiyiintu ay u baahan yihiin inay tallaabooyin qaadaan ayna kordhiyaan weerarada ay ku qaadayaan fariismaha ruushka si ugu yaraan ay isaga caabiyaan duulaanka muddada badan ka socda gudaha ukrein dhinaca kalena amiirka dalka qatar ayaa ugu yeeray hay-adaha qaramada midoobay iyo sidoo kale si guud beesha caalamkuba inay markaa ay tallaabo qaadaan si loo joojiyo dagaalka u dhexeeya maamulka yuhuudda iyo dadka falastiiniyiinta gaar ahaan ururka xamaas wuxuu sheegay wuu in looga baahan yahay beesha caalamka iyo saaxiibada caalamiguba in aanay siinin fursad maamulka yuhuuddu ay ku baabi karaan dadka rayadka ah ee khaza sida muuqatana waxa uu sheegay in si sharci darro ah lagu dilay oo markaa arxandaraha dad rayad aan waxba galabsan isaga oo markaa ka hadlayay furitaanka kulanka ay leeyihiin golaha sare ee maamulka xukuumadda qatar sheekh tamiim bin xamaad aalatani ayaa waxa uu sheegay in dagaalku uu sii socdo ay keeni karto xasilooni darro bariga dhexa ah iyo sidoo kale in musiibo bini aadamnimo ay ka dhalan doonto maadaama dad badan oo falastiiniyiina ay dhibaato ku qabaan arintan waxaynu leenahay way ku filan tahay intaan haa way ku filan tahay ma ahan in israail la siiyo ruqsad ay ku baabi'iso dadka rayadka ah aan waxba galabsan kuna disho haweenka iyo caruurta tani waxa ay caqabad ku tahay nolosha dadka reer falastiin waa la go-doomiyey ma haystaan meel ay harsadaan meel ay seexdaan waxay cunaan iyo waxay cabbaan intaa ayaa ku filan ayuu hadalkiisa raaciyey isagoo khudbad ka jeedinayay furitaanka kulanka sare ee golaha markaa fulinta ee xukuumadda qatar oo uu amiirku markaa ka jeedinayay khudbad uu kaga hadlayay xaaladda kasoo kordhay bariga dhexe sheikh tamiim bin xamaad alatani ayaa ugu baaqay xubnaha beesha caalamka inay tallaabo deg dega qaadaan sidoo kalena eh, markaasi looga baahan yahay in la joojiyo xasuuqa lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta oo uu sheegay inay wajahayaan xaalad aada u adag sidaas oo kale weli waxa ay markaa maamulka yuhuuddu wadaan duqeymaha iyo dhibaatada ay ku hayaan dadka reer falastiin iyadoo halkooda ay kasii socdaan xasuuqa saacadihii ugu dambeeyey ururka xamaas afyeen u hadlana waxa uu sheegay in ilaa in ka badan boqol iyo afartan ruux oo falastiiniyiina ah oo rayada lagu dilay khaza ayna ku dhinteen markaasi duqeymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ka geysanayaan qaybo badan oo ka mida ah khaza waxay sheegeen in markaas sidoo kale maamulka yuhuuddu ay kordhiyeen duqeymaha ugu dambeeyey oo ay furinayeen labadii maalmood ee lasoo dhaafay taana ay keentay in burbur xoogle uu soo gaaro dhismayaasha ku yaala khaza ay qaarkood ay ku sugan yihiin marka dadka rayidka ah sidaasoo kale khaza xaaladda marka la eego nololeed ayaa aada usii adkaanaysa cisbitaallo badan ayaa la aaminsan yahay in saacadaha soo socda ay joojin doonaan shaqooyinkii maadaama inta badan isbitaalladu aana haysan agabyo ay ku shaqeeyaan dawooyinkii korontadii iyo shidaalkii taana ay keeni doonto markaa inay shaqo joojin sameeyaan arrintaana ay kasii dhalan karto marka la eego xaalad aada u daran ashraf al qudra oo ah afhayeen markaa u hadlay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa waxa uu sheegay in xaaladda biniaadantinimo ee khaza ay aada uga sii darayso marka la eego gurmadkuna uu yaryahay dhanka caafimaadka taana ay muhiim tahay dhammaan waxaa burburay hanaankii ay ku wada shaqeynayeen isbitaalada iyo sidoo kale hay-adaha caafimaadka waa burburkii ugu xooganaa ee soo gaara taariikhda ayuu sheegay warbaahinta ashraf al qudra oo ah afhayeen u hadlay wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda falastiin waxaa la aaminsan yahay sidoo kale in ilaa laba iyo soddon ka mid ah goobaha caafimaadku ay shaqooyinka joojiyeen kadib markii ay duqeymo xoog leh ku bartilmaamsadeen maamulka yuhuudda isbitaalada la duqeeyeen waxaa ku jira isbitaalka xamaada oo kamid ah isbitaalada ugu waaweyn ghaza oo ay markaa ku dhaceen gantaalada ay ridayaan diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan ka enn nagala socotaan dhegeysta website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee k n n kulmiye news network الله wajiga qamba waygu naranto sida laabta yaa taxuunshada kalaxyiima sida laba jir laba jir turhadaan sida laba jir laba jir turhadaan intaa soo laxwabsanay sida laabta yaa taxwiishadan kalaxiimayso sida laba jil laba jil dhowraadaan sida laba jil laba jil dhowraadaan intaa isoo la xanuunsanaa xaliliitu warinka kalkaysan xididada dhaqanka kallikeysa xidid dadaalka dhaanka layidhidini soo laabudiduni haddaanka layidhidini soo laabaduni kallikeysan xididada anta kallikaysan xididada hadaan kalaydigi adaan kalaydigi ಮೇಲೆ lugti faraska raacadee nuunkunkuu dhaxaalo sida laash laash badweyn baan ku leexleecayaa sida laamo laamo

jooranka kallikaysan xidhiidada

dhegeystiyi laasho ayaad maqleyseen waxaa ku luqeynaya fanaaniinta axmed nuur jaango iyo siraad cabdulle waxaa ayd dhaxtaalka barnaamijka kulanka ka yeeneen heese kale iyo warbixino kale ayaa noo soo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maantaoo kale waxaa dunida ka dhacay luul maxaamud aadan mahadsanid cabdicasiis waa talaado taariikhdu waa afar iyo oktoobar sanadku waa labada kun waa maalinta laba boqol ee sanadka waxaana ka harsan sanadkan lixdan cisho haddii aan la idmo dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka a maanta kale sanadkii labada kun koobiyo tobankii al-shabaab ayaa labaiyo toban ruux ku dilay qaraxyo ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya maanta kale sanadii labada kun iyo labaatankii xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyey xukuumadii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble maanta kale sanadka markuu ahaa kun sagaal inqilaab ka dhacay dalka baraaziil ayaa militariga dalkaasi waxa ay xilka uga tuureen madaxweynihii saddexiyo tobanaad ee dalkaas washington louis maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol afartan shantii waxaa la aas-aasay ururka qaramada midoobey iyagoona si rasmi ah u shaqo bilaabay maantoo kale sanadkii kun sagaal boqol konton iyo lixdii ciidankii soofiyeetka ayaa weerar ku qaaday dalka hungary maantaoo kalena sanadka markuu ahaa kun sagaal dalka sambiya ayaa madax banaanidiisa ka qaatay gumaystihii ingiriiska kadib markii baarlamaanka u k uu ansixiyey xeerkii madax banaanida sambiya ugu dambeyntii maanta kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo waxaa lasoo afjaray dagaalkii u dhexeeyey dowladihii carabta iyo yuhuudda guud ahaan waageyntaa xubintii maanta kale maxaa dunida ka dhacay markaan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan la socodsiinaysa xubintii maantoo kale waxaa dunida ka dhacay warbixinada kale ee barnamijka haddiynu xisbiga loo yaqaano soshalistiga ee bulshada spain ayaa waxa markaa heshiis la gaareen xisbiga bidixda fog iyagu markaa kasoo horjeeday xukuumadda waxayna isku afgarteen in la sameeyo xukuumad wadaag ah oo ay markaa wada qaybsadaan dhismaha xukuumadda si uu markaa xafiiska usii joogo waqti kale oo hor leh ama afar sano ilaa shan sano oo kale ra-isul dalkaasi isbaanishka pedro sanchez heshiiska ayaa lagu dhawaaqay maalin un kadib markii uu ra-isul wasaaraha sanchez la kulmay hogaamiyaha xisbiga sumar loo yaqaano ninka lagu magacaabo yolanda diaz haatanna markaa ku shaqeynayay ama joogay xafiiska kusimaha wasiirka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee isbaanishka heshiiskan waxaa gaartay xukuumadda afar sano oo kale ayaa markaa la cusboonaysiin doonaa xukuumad wadaaga sidaa ayuu u dhignaan doonaa waana la qeybsan doonaa marka la eego fursadaha horumarinta arrimaha siyaasadda bulshada isbeddelka cimilada cadaaladda iyo waxyaabo kale oo badan taa ayaa muhiim ah ayaa lagu yiri in qoraal ay si wada jira ah usoo saareen xisbiyada marka xisbiga bulshada iyo xisbiga kale ee somar ee heshiiska wada gaare taasi oo keentay in pedro sanchez ra wasaaraha dalkaasi isbaanishka uu markaasi sii joogo afar sano oo kale xafiiska dalka sbain looga arimiyo ee madrid markana waxaad kusoo dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay qaandhow iyo shimbiro qaaqle iyo qalowla soo yaacay uun rayska quullaha fagtiyo qarandi meel taagan quraanyada harkii qololabtoo duhurka qoodaysa quuta quuta qoolley ilmaa quba madaawaada qumbilaaga qaaqama badoo dhaxanta qowriira yaxaas qaata quusoo lumbada qaba ogoo jiita arji qaana qoor yara a toor goranyo qoob dheera qoo farxayna daanyeer qablama kolanya qaashaaran kashintada quwaax iyo hadday qaba ku soo aado qalbacyada u kala daadisoo meel meelgeyda jiir qoda abuurkoo lunkan qarinay oon duugnay qunyar meesha kala soo baxo qadiyo beerreyda qawaariijta yaab kale intaan u qalqaalaynay qaniin iyo kudkuda hoose iyo qaatillah kacaye qormacay aqowl iyo intii qadafna gaarsiiday ama qaranka soomaaliyeed qoorta uga duuban qorshahay iyo haddaan qira xumaantooda dad qabyaalada ay madax marto qayliyaa jiree rag qaldamay qabiil iyo intaan qoysku daba joogno dowladnimo qabkeeduma fadhiyo qaabkan ay tahaye mikrofoonka qabayaan murtidu qiira i dilin aryaa raadiyo kulmiyaanka maqli jira boorta woojaha dey inta gaalinkeenni qola kale ku guurto quranjiyo e shimbila xumi isuuqayla e e gaystay qabouraadilmaynewar allaa u naxariistay abwaan cabdi bashiir inabuur hadda ka horyaabay wuxuu yidhi qabiilkaynu aasnaa qabrigiisi loo dhacay ku qaraabtayaashii ayaan quusan weliyo haatan soo qufaayeadiga bislo waxaa kalood ka tagta eh. qurunyo afmiinshaar waydinku qarsooniyiin waxna soomaad qabatanqabatanqabataan waxna soomaad qabataan abdulwada nafta weliba ku tabtay eh. dadweynihii qumanaayow kiradii eh. iyo dhiiggii xaggee eh. baad ku qariseen wareer lafteeda waxaan maqli jiray qortaadan dheeri lagu qoray cabaadya markaad xaggayga usoqalloocisabay maleqda iqabata arya adiguna waxaad ka tagtay qabriga hortiida qaaraade balinaad eh. qaboobiyo eh. qaadirkey ha ku geeyo war cabdulow bashiir dheere siyaasadda puntland oo qir qirta marasu iska maaweelinayaaye eh. adiga jacaylka maxaa kugu qasbay warbowl siyaasaddan wax ka garan maysaaniine guddiga doorashooyinka puntland beeg shadwalkii doorashooyinka soo saareen bil bayna dib u dhigeen wakhtigii laysku oga doorashaduna qof iyo cod weeyay yidhaahdeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba hal maalin baa la wada dooranahayaa hadda doorashada puntland iyadoo isku sidkan bay cirkaa helaysaa dimuqraadiyaddii kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay warkalamaanay ninaan saaxiibanaha waxaa la weydiiyey bal siyaasadda buntland xaggay maraysaa wuxuu ku jawaabay kan kan kaas aabbakeen raacaa war abdikuusa wali kale dheegi jiray kan miya kaas miya kee waaye kursigaa aryaadhaha war ma haysiina siyaasadda deni waa ku cidloobo intii kale dhinacay martay waxaan maqli jira maxaa keenay kaligay inaan noqdo waa kadeed adduunye war maydaa fahmin haddaa maqli jirteen hebel wereerisaa lagu xidhay hadda siyaasaddii puntland waa laga waalay warwar mahaysaana waxaa la yidhi jinniyaa hadda ka inta xaaba guray oo ku badatay oo qaadi waayey dhulka ka jari waayey oo mar kale sii badiyo haddana ku sii daray war waa soco weyne aan odhanna miyaada maqli jirin war waxaa kaloo la yidhi salsal hayga yaalle allow soco kareena waan walla weyney awood baan jirin xaggaygu afkiibaa juuqda gabay waaqlow waxaan hubaaho aadanbayn ku sheegin ayaantaan mujaahid madaxweyne muuse biixi iyo mujaahid wasiir maxamed kaahin afkooda waa laga nabadgalay war cabdikuuso maad hargaysa tegi doonin war ma habar shiish baa ku dhimatay war waaqlow hargaysa sidii hore ma ahane hadda cirka waa la fiiri karaa badaan la eegi karin wlascaan haddaad joogto eh. ciriya badba waa fiirin kadhawarwar waad fiirin kadhaa war buntland warkama haysiina mucaaradkii waa shireen markii gudiga doorashooyinku jadwalka soo saaray wasiirkii hore ee maaliyadda buntland xasan shir abgaal oo hadda ah musharax madaxweynena wuxuu yidhi muddo kororsiga aan ka digayna waka go'aanka gudidana waxaa lagu fashilinayay shirka salaadiinta waxaana looga hortegaya go'aamada ka soo bixi doona marka war wariya dhammaantii xaaladu waxay maraysaa kan miya kaas miya keewaaye kursi xisbiga bowma xasan shilaab gaal heesta qaadahaya wallee aaranjaan odaga waa kale irdhoobe war kalamaanay war ma haysiine qoladii monitor group ee la dhihi jiray arrimaha soomaaliya ay dabagalaan warbixin boqol bogay ay soo saareen wax la ogyahay iyo waxay rabaanna waa ku sheegeen horta waa xarfaano warbixinta waxay ku bilaabeen al-shabaab cariiri badanaa la geliyey muddooyinkii u dambeeyey taasna sida la ogyahay qof walbaa la socda haddana waxay ku sii dareen al-shabaab weli sidoodii ay u dhisan yihiin horumar la sheegi karana lagama gaarin haddana waxay kusii daba qabteen al-shabaab amiiro badan baa laga dilay haddana waxay sii raaciyeen weli nimanku waa dhisan yihiin marka warbixintooda markaan akhriyo waxaa igu soo dhacay nin shaylilaahi la yidhaaho saaxiibkay ah oo ayaan dhoweyd gabdha u shukaansan jiray sawirradooda hal meel isugu keenay kadibna facebook soo dhigay oo ku soo qoray gabdhaha ila dhashay iyo gacalisadayda kadibna gabar kasta waxay isu qaadatay gacalisada la sheegaya inay iyada tahay inta kalena asaga la dhasheen war calaa kulli xaal warka murutino gruub markaan dhegaysta waxaa iga soo baxday runaa sheegin beenna ha waxaad sheegtana ha waayin war waayeelkii hore soomaalidu waxay ku ducaysan jireen ilaahow haa iyo maya hal meel hanooga wada yeersin aryadhaha walee hore looma dhihin manaafiq muslim iyo gaal marba miidow la soomirta manaafiq muslim iyo gaal marba miidow la soomirta war abdulla waxaad ka tagtay guruub muunay tarwaala meel warbow minatarkaan la sheegahayo wax soomaaliya ma ku jidhaa naw waan waa baa lagu yidhi war somalilan miyay aqoonsadeen dabagale gabdhihii reer hargeysuu jeelka ku ururiyey war cumar dhuulle wuxuu yidhi dhiilkaaga marin sida halka dhaafi maysidi waa salaadarbine wuxuu yidhi inkastoo aad nuugtana kuma naxdid dherigi nafsi u dulyaale warwaaqloodna waxaad ka tagtay aryadhaha war ma haysiinoo waxaan loo jooginaad ku meeraysatiine beriga waxaa muqdisho iyo hargeysa laga dejiyay boqol dhallinyara ahoo qaarkood toban iyo shan sano magafayaal u xirnaayeen kii ugu horreeyana mugow dayuurada ka soo dega dhulkow inyar ku dhambacaasadow sujuuday ciiddana waa dhunkada hadda dadaan dal shisheeyo dhibaato ku mudanin dalka hore u manaxaane ambasadoor maryan yaasiin jaama oo ah ergiga madaxweynaha u qaabishan arrimaha muhaajiriinta iyo xaquuqda carruurta aad dadkan dadaal badan ku bixisay iyada naftirkeedoo warrantana waxay u mahad celisan xafiiska madaxweynaha wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda i o m waxayna sheegtay intuba inay kala shaqeeyeen war abdulow ambasador maryan yaasin wanaagga dhisaha qumaha dhowraha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhoorye halye marohaye warwalaweyne annagu yaabnaya xaggaanala aadiin warkalamaanay ambasador maryan yaasiin waraysi uu ka qaada ayaan la xuseen cabdiyaan dhegaysti waxayna ka sheekaysay dhacdadii westigate oo iyaduna ku dhaawacan dhactay wadaadkeediina ku dhintay aadna waan uga qiirooday markay ka sheekaysay wixii dhacay iyo nimankii meeshaa galay siday u dhaqmayeen ka horna waxaan dhegaystay hooyadeed xaliimo cabdi caruush oo ayada laftirkeedu ka sheekaynaysa maryan aabbaheed oo ay geeri iyo nolol ku weyso aysan meeluu ku dambeeyay ilaa hadda aqoonin war mid ka ah dhallinyarada ay ambasadoor maryan yaasiin ka soo furdaamisay xabsiyada liibiya ee dalka dib loogu soo celiyey wuxuu yidhi shan iyo toban ku xiraa liibiya maantana farxaddeeda lama soo koobi karo markii aan samaacadaha diyaaradda ka maqlay waxaan joognaa muqdisho si alla si aan diyaaradda uga soo degay ma aqaan sababtoo ah farxaddiyaa iga tan badatay wuxuuna kalou intaas sii raaciyey waxa dawladu ay qabato qof iyo qabiil midna ma qaban karaan calankiiyo dalkiiyo dadkiiyo ma nabad baa dibadahan ku raagay ma yidhi aryadhaha dhammaan dhallinyarada la keenay waxay dhaheen dariyaan kala maqnayno waan idin basaasne bulshayahay ma nabadba bulshayahay ma nabada war war ma haysiine dowladda kenya eh. go'aan soomaali badan looga baahan yahay eh. ayay qaadatay eh. waxayna si cad u tidhi cid kastoo shabaabka baqaysa nalama shaqayn karto nala warwarkaa ku soo boodine cid kastoo shabaabka baqaysa shaqaalaha dowladda kama mid ahaan karta ay dhaheen war kuwa badanoo innaga xafiisyada noo fafadhiya oo wejiga duubtaa jira aryadhaha anigu waxaanba arka xafladaha iyo fagaaraha mugdi la isugu tago kuwa faysmaski karoonaha soo xirta mayba kumid ah oo dawladdan shaqayta magaagiyo lahaayagmee maga kala haafado ka degan war waxaaba jira kuwa kaloo dawladda u shaqeeya oo qaarkood xitaa hay-adaha amniga ka tirsan yihiin oo marka shabaab la soo hadal qaado ku dhahaya saaqaasana gelin afaarahaas annagu ma galneen waar nin kula jooga laba xantaa miyay ku dhaheen bawma kuwa garan waaga qariyaa war bur iyo biyo haddaan loo kala bixin oo layskala shaandhayn xaajadu toosin mayso war warkaan waa idinka wanyahay ku soo boodinine dowladda kenya macallimiintii gobolka waqooyi bari bariya codsaday in shaqada meel kale loogu bedelo cabsi ay shabaab ka qabaan awgeed dhammaan toosa shaqada uga ruqsaysa baqaysay waxaana loo sheegay cid shabaab ka baqaysa inaysan dowladda usii shaqay karin war wixii wanaagsan waa looga daydaahe eh? eh. qodobkaas inaan ka qaadanna sawma fiicna warbow magaalada xudure gobolka bakool eh. shabaab ku hareersan yahay qofna kuma dhex karaan sababtoo a ah maca baa laga mamnuuca inay gudaha u soo galaan war sida bakool ilaa u dhaqmaan magaalooyinka kale soomaaliya shaftoodu kama dhammaanayso sababtoo ah ciyaalkii iyo islaamiya u degan war nin laba fuushan yahay lama xantaa la yidhi haddaan khawaarijta naagahooda iyo carruurtooda layska fogeyn wax adallaan shartooda laga nabadgelay lana waxa uu yidhi how tusbax go'oo laasitiixa tira u baahan toglaamaad tusbax go'oo laasitiixa tira u baahan toglaamaad war cabdullow saaxiibkii axmed cabdullana wuxuu yidhi maamadii dhashaa joogtayoo dhoorrihii qabay kalmaan ad maqlayseen gudahaan waan egtaa dhegeystayaal barnaamijkai kulankood kala socoteen k n n gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesuu fanaanka allaw raxmada cumar dhuulle heystii baydhabo ma gaarnaa intaa barnaamijkan lami kulmi doono nabadgelyo kala jaray bukiisa badi toorabano waan kula ballabiraa jacaylku berkiya kala jaray bukiisa badi toorabano adan kula ballabiraa ri hadalkadaata miyad beelinka dhaafaa dhulka kale u badan baydaba magaata ri hadalkadaata miyad beelinka dhaafaa dhulka kale u badan baydaba albaana أسعف عاشقك شلب لي أحسن خيري وعبرتك كلامنا جدا بعفناي يغبرتي عاشقك شلب لي أحسن خيري وعبرتك كلامنا هذا الكفاتا ayaad beeleedkan dhaafraa dulka kale u badan baydaba magaa wadhooda barwaaqo aan cabadku barano beeshii degman kaaberyo wadhulwada dabaabaada miyaad beligkan dhaaftaa dhulka kale u badan baydaba magaada uryahadalka qaada miyaad beligkan dhaaftaa dhulka kale u badan baydaba magaada

iyadoo bijaalaxan igu beegay subaxilaahi baraye boqolkii sagaashan iyadoo bijaalaxan igu beegay subax adeega xayrkana jiifo wan fogay naftay adnaye dusha rihadalka qaata